بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا وحبيبنا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد الأفعال أفعاش الرسول صلى الله عليه وسلم iyo taqriirka rasuulka sala allahu calayhi wasalam ama iqraarka rasuulka sala allahu calayhi wasalam alafcaal waliqraar baynu halkan ku arki doonaa xukunkoogu siduu noqonayo nebi maxamed markuu ficil sameeyo ficilka uu sameeyo saddex baa loo kala qaadaa hadduu rasuulku ficil sameeyo ficilkaa ah rasuulka saddex baa loo kala qaadaya inuu yahay ficilkani jebeli mid ilaahay ku abuuray waa mid jabadiyo lagu abuuray iyo inuu yahay ficilkani cibaado mid cibaado ah oo cibaadanimo loo garanayo cibaadanimo loo qaatay iyo inuu yahay ficilkani mid mucaamalo ah saddexdaas horta afcaasha rasuulka loo loo loo kala qaybiya hadduu ficilku jabali yahay wax iska jabaliya ah. jabaligu waa cunidda uu rasuulku wax cunayey iyo cabidda uu rasuulku wax cabayey iyo socodkii rasuulku uu wax soconayey iyo haddii haddaba eg ficilku uu jabeli yahay ficilkaa jabeligii wuxuu ina tusayaa ibaaxo waxa ugu badanoo ina tusaa waa ibaaxo hadduu nebi maxamed maalan uu wax cuno dee waxaan in la cunaa inay ibaaxo tahay buu kutusaya hadduu wax cabo inay ibaaxo tahay buu kutusaya kolka alibaaxa afcaasha jabeliga ah ibaaxa ina tusi eeg waa nasiimihii inuu yaro nasta qaar inuu maxaan ku dhaha lugeeyo mararka qaar inuu wax fuulo mararka qaar inuu wax cuno mararka qaar inuu seexdo mararka qaar eeg waxa weeye wuxuu ina tusayaa ficilka rasuulku waa maxay shaygani inuu mubaax yahay markuu jabal yahay hadduu haddaba cibaado noqdo oo cibaado ahaan rasuulku ficilkan uu sameeyo sidii salaadii oo kale iyo soonkii oo kale iyo waxay culimmadu yidhaahdeen waxaa lagu xambaarayaa rasuulka afcaashiisa cibaadada ah bayaanun limujmal ayuu noqon karaa shay mujmala nas mujmala ayuu bayaaminayaa waa bayaanun limujmal ama taqyiidun limuطlaq ama takhsiisun licaam waa axkaamtii aynu soo dhiganay ficilada rasuulku sala allahu calayhi wasalam markay cibaado yihiin waxaa dhici kara inay yihiin bayaanun limujmal shay mujmala ayay tooska ugu bayaaminayaan waxaa dhici karta inay yihiin taqyiidun limuطlaq shay muطlaqa ayaa la qaydayaa waxaa dhici karta inay yihiin takhsiisun licaam nas caam ahaabaa husu ayaa khaas noqonaya oo wax laga saaraya oo buu noqonaya ilain ilaahay baa qur'aanka ku yidhi litubayina linnaasi maa nuzila ilayhim nebi maxamedow waxaa lagugu soo dejiyey litubayina linnaas inaad dadka u cadayso kitaabkan qur'aanka ah kolka waa rasuulku sala allahu calayh wasalam bayaan buu aha aqwaashiisu waa tabyiin baa laynoogu keenay inuu wax inoo cadeeyo hadday mucaamalo yihiinna sidii guurkii oo kale iyo iibkii oo kale iyana wixii khusuusiyad ah dee rasuulkaa loo dhaafi sida rasuulku afar dumar wax ka badan ayuu guursaday isaga ayay khaas u ahayd sida rasuulku sala allahu alay wasalam meher la-aan oo kale inuu guursan karo sida rasuulku sala allahu calayhi wasalam inuu dee lafdulhiba gabadhii iyadu isku hibaysay xataa weligeegiiba aan loo baahanin waxa weeye lafdulhibadaasoo kale iyo waxa lamidka ah waa khusuusiyadii rasuulka nebi maxamed baa la odhanaya sidii soonka oo kale rasuulku markuu soomayay wisaalkaa u banaanaa inuu wisaal sameeyo uu xidhiidyo maanta isagoo sooman caawara isagoo wax cunin berina inuu soomo isaga khusuusiyadiisii wey oo waa mucaamalooyin ama cibaadooyin khusuusiyo laga dhadhansanayo wey ama loo macneeyey khusuusiyadaasaa loo daynaya kuwaa haddii ayna khusuusiye ahayna waa inta aan sheegnay waxaa jira haddaba ficilo rasuulku uu samayn jiray sala allahu calayhi wasalam oo ficilada rasuulka la kala garan waayey inay iska caado yihiin ama maxaan ku dhahaa dee iska yihiin iyo inay cibaado yihiin laysku qabtay ficiladaa waa laysku qabtay talow ficiladani ma cibaado ahaan buu rasuulku ula yimid mise cibaado ulama iman waxaa kamida mid a salaada subax salaada subax sunatulfajar laba ragcadood baa ka horeeya oo salaada subax laba ragcadood oo ka hor la tukadaa jira labada ragcadood ee sunatulfajarka ah marka la tukanayo nabi maxamed sala allahu calayhi wasalam wuxuu samayn jiray labada ragcadood markuu tukado dhinaca midig buu mararka qaar u yar jiibsan jiray dhinaca midig ayuu jiibsan jiray gacanta midigna u berkanayey sidaa ayuu u yar jiibsan jiray haddaba ficilkaa ah, rasuulka labada ragcadood ee subaxda ka horeeya marka la tukado in la yar jiibsadaa ma cibaada oo rasuulku cibaada ahaan buu u jiibsanayey mise cibaado maahae rasuulku uu soo daalayo nasiim ahaan bay ka ahayd waa la kala garan waayo waa masale khilaafiya ragga qaarkood waa cibaada bay yidhaahdeen bal ka warrama haddaba masaajididii loo yar wada seexday mar alla markii labadii ragcadood ee suna sunatulfajarkii laga baxay unbay dhinacaan midigu yar wada jiibsanayaan waa la seexanayaa uun xaggaa waa cibaadad dee nebi maxamed baa sameeyey annana cibaadadii baanu ugu dayanaynaa bay yidhaahdeen xaggaa midig ba yar wada jiibsadeen qolada cibaadada ka dhigtay waxay leeyihiin jiifkan yari wuxuu kordhinayaa khushuucda salaada subax khushuucda salaada ayaa kuu kordhaysa bay yidhahdeen inaad dhinacaa midig u yar jiibsataa oo anagu cibaado rasuulku cibaado u sameeyey baanu qabnaa sidee bay u kordhinaysaa markii la yidhi khushuucdana jiifka yar waa qabrigii bay yidhaahdeen wuxuu sawiranayaa qofku qabriga iilka qof la dhigay oo kale kolka sidii iilka loo dhigay oo kale markuu sawirto qof iilkii la dhigay salaada subaxna la aqiimo isagoo qabrigii qalbiga kaga jira ayuu salaada gelaya si macaan buu salaada u tukanaya ilaahay isagoo caabudaya ilaahay isagoo baryaya ilaahay isagoo si khushuucsan ugu caabudaya ayuu tukanaya cibaadanu u haysanaaba yidhaahdeen jiifka haddaba qoladaasi qolada kalena waxay leeyihiin war maye eh waa cibaado maahae waa axay nasiimo oo nebigu xalay oo dhan buu sunatuleyl u taagnaa labadaa ragcadood ee sunatulfajarka a ah markuu tukado hawshii habeennimadii way dhammaatay uu yara daalay oo nasiima ahaan buu rasuulku sidaa dhinaca dhulka u yardhigaya e, cibaado maahae yaan waxba la jiibsanin hadii kale masaajid idiloo wada jiif jiifta ayaa la arki lahaa markay sunatulfajrka dukadaan salaada subaxna la sugayo halkan laga duulayaana ficilka rasuulku waxa weeye laqad kaana lakum fii rasuulillaahi uswatun xasana nebi maxamed waxaa idiinku sugan kudayasho wanaagsan waa asal ficilada rasuulku sala allahu calayhi wasalam inoo tilmaamaya inay cibaado yihiin rasuulku haddaba xaaraan ma samayn jirine ogow ficilkiisu waa ficil xaaraana lama odhan karo ma samayn jirin rasuulku laqad kaana lakum fii rasuuli illaahi uswatun xasana kudayasho wanaagsan baa nebi maxamed idinku sugan ficlu saaxibi shariica shareecada ka u saaxiibka a ficilkiisii kama madhnaanayo imaa an yakuuna inuu yahay calaa wejhi lqurba wa daaca si qurbo iyo dhowaansho iyo daaco oo cibaado ah inuu ficilkii cibaado noqdo ow hayri daalika iyo sidaasi aan ahayn inuu noqdo ficilka rasuulku ama waa cibaado ama cibaado ma aha fain dalla hadduu tusiyo daliilun daliil cala alikhtisaasi ikhtisaas bihi rasuulku uu la khaas noqday nebi maxamed ficilkani inuu u gaar yahay haddii daliil ina tusinayo la helo yuxmalu waa lagu xambaari cala alikhtisaasi ikhtisaas sida wisaalka oo kale rasuulku sala allahu calayhi wasalam wisaal buu samayn jiray laba maalmood isagoo oo xidhiidha ayuu soomi jiray oon waxba udhexaysiinin dee daliil baa ina tusay inay rasuulka khaas ku ahayd oo waa kii rasuulku lahaa aniga xagga allah layga quudiyaayo anoo kale ma ihidine ha xidhiidhinina baa layna yidhi wain lam yadulla hadduuna ku tusinin khusuusiye hadduuna ku tusinin daliil laa yukhasasu bihi rasuulka lagu khasisi maayo inaguna waan kaga dayanaynaa lianna allaha tacaala ilaahay yaquulu wuxuu ku leeyahay kitaabka qur'aanka ah laqad kaana lakum waxaa idiin sugnaaday fii rasuulillaahi rasuulka ilaahay waxaa idiinku sugnaaday uswatun ku dayasho xasanatun wanaagsan nebi maxamed inaad ku dayatiin baa laydinka rabaa haddaba waa inaan wax kastuu rasuulku samaynayay isku dayno inaan inana samaynaa fa yuxmalu waxaa lagu xambaari cala alwujuubi wujuub oo waa waajib baa la odhan ficilkan cinda bacdi asxaabina asxaabteenna qaarkood iyo culimadeenna qaarkood sida ay wujuub ficilkii daacada ahaa wujuub ayaa lagu xambaarayaa oo waxaa la odhanayaa wujuub aynu ku xambaarno waa cinda bacdi asxaabina shaaficiyada culimo badan oo ka mid ah ayaa qowlkaa ku tagtay oo yidhi waxaanu qabnaa in wujuub lagu xambaarayo imaamu axmed riwaayad laga wariyey baa iyaduna sidaas oo kale ah imaamu maalig isna qowlkiisii ayaa saas oo kale ah culimmadaa wujuubka ku xambaartay waxay deliishanayaan amar bay deliishanayaan ilaahay baa aayad qur'aana ku yidhi wamaa aataakum alrasuulu fakhuduuhu wamaa aataakum wuxuu idin siiyo alrasuulu rasuulku wuxuu idin siiyo fakhuduuhu qaata nebi maxamed wuxuu idin siiyo qaata baa la yidhi dee wuxuu rasuulku sameeyey waa wuxuu ku siiyey oo kale kolka waa inaad khuduuhu qaata amarkaa waa inaynu eegnaa amarkaas ayaynu qaadanaynaayo waxay yidhaahdeen annagu waxaanu ku xambaaraynaa wujuub culimo aada uga doodayna way jirtaa oo tidhi wujuubka ha laga daayo fa yuxmalu waxaa lagu xambaari cala alwujuubi wujuub baa lagu xambaari cinda bacdi asxaabina asxaabteenna bedhkood agtooda wa min asxaabina asxaabteenna waxaa ka mid a man qaala cid yidhi yuxmalu cala nadbi sunna lagu xambaarayaa waa qowlkii labaad ummaddu inay nebiga raacdo sunnaha looga dhigo ficilkaas waa mid sunno a ah baa la odhanaya shaaficiyada qaarkood ayaa qowlkan qaatay daahiriyaduna way ku tegeen akharulxanafiyana qowlkan sunnaha ah bay qaateen riwaayad imaamu axmed laga wariyeyna tan ayay noqotay sheekheennan imaamulxaramayn ee matnigan qoray aynu sharxayno kitaabkiisa alburhaan kan ayuu rajaxay markaa oo wuxuu yidhi war sunnaha lagu xambaaro sababtu waa halkee talo halkee haddaba laga socdaa wax nebi maxamed sameeyey sunnaha lagu xambaaro sidee sunna loogu xambaarayaa horta wuxuu ina tusinayaa rasuulku markuu shayga sameeyo cibaadanimu ina tusinayaa welibana derajadii ugu hooseysay cibaadanimada ayuu ina tusinaya cibaadada derajada uhooseysay ma waajibka mise waa sunnaha sunanimada weeyi kolka hadduu rasuulku sameeyey waa qurbay ku tusinaysaa in ilaahay loogu dhowaanayo haddaba ilaah in loogu dhowaanayaa sunnana way noqon kartaa waajibna way noqon kartaa derajada ugu hooseeya waa sunanimo kolley waxaasi waa waa qurbo derajadii sunnaha waa shay gaadhay ama ha dhaafo oo waajib ha noqdo markaa ama yuuna dhaafin waxaa haddaba lagama maarmaana wujuubkii in ziyaado loo helo qariina zaa'ida ama daliil kaloo khaarijiya oo waajibnimada sheegaya waa in la helo laakiin nebi maxamed shayga uu sameeyey ee la arkay isagoo rasuulku samaynaya keliya waxay kutusaysaa waxaasi wax ilaahay loogu dhawaanaya inuu yahay dee sunnaha ilaahay loogu dhawaadaaye sunna aan ku xambaarno rag badan baa qowlkaa rajaxay oo aada u rajaxo welibana war badan keenay halkaa wa minhum waxaa ka mid a asxaabta man qaala cid tidhi yutawaqafu fiihi waa laga joogsan ha laga joogsado fain kaana hadduu yahay calaa gayri wajhi lqurba si qurbo iyo si aan daaco oo cibaada iyo qurbo aan la dhawaansho ahayn haddii qofka loo samaynayo fayuhmalu ala al-ibaha ibaha ku xambaari fii xaddihi rasuulka xaddiisa iyo wa xaqina inaga xaqeenaba war haddii tawaquf ha la sameeyo maadaama tawaquf la samaynayo haddii la ogaado oo qariino la helo sheegaysa shaygani inuuna cibaado ahayn oo cibaadanimo aan loo samayn sida kicidda oo kale fadhiisiga oo kale cunidda oo kale cabidda oo kale jiibsiga oo kale cibaadonimo hadduuna shaygani ahayn waxaa la samaynayaabay yidhaahdeen culimmadaasina ibaaxaha lagu xambaaro rasuulka xaqiisa iyo innaga xaqeenaba mise rasuulka xaqiisa maadaamo xukunkan ibaaxanimada uu cadaynayo oo ummadda uu u cadaynayo ilan ibaaxanimadoo la caddeeya waa xukun eh rasuulka xaqiisa cibaaday u tahay innaga xaqeynana ibaaxay inoo tahay iyaduna waa mas'alo kaloo la isku sii qabtay ficlu saaxibi shariica shariicada ka u saaxiibkaa ah ficilkiisu laa yakhlu kama madhnaanayo ima an yakuuna inuu noqdo calaa wajhi lqurbati si dhowaansha ah iyo wadaacati si daaca ah oo gayri daalika iyo sidaa kayrkeed fain dalla hadduu tusiyo daliilun daliil cala alikhtisaasi la khaas noqosho bihi uu isaga la khaas noqonayo yuxmalu waxaa lagu xambaari cala alikhtisaas baa lagu xambaari wain lam yadulla haddii uuna ku tusininna laa yukhasasu bihi lagu khasisi maayo lianna allaha tacaala ilaahay yaquulu wuxuu leeyahay laqad kaana lakum waxaa idiin sugnaaday fii rasuulillaahi rasuulka ilaahay idiinku sugnaaday uswatun ku dayasho xasanatun wanaagsan fayuxmalu waxaa lagu xambaari cala alwujuubi wujuub cinda bacdi asxaabina asxaabteenna agtooda wa min asxaabina asxaabteenna waxaa ka tirsan man qaala cid tidhi yuxmalu waxaa lagu xambaari cala nadbi sunne wa minhum waxaa ka mid a man qaala cid tidhi yutawaqafu fiihi waa laga joogsan fain kaana hadduu yahay calaa gayri wajhi lqurba si aan dhowaansho ahayn iyo wadaaca daaco iyo cibaado aan ahayn fa yuxmalu waa lagu xambaari cala alibaaxati ibaaxo fii xaqihi rasuulka xaqiisa iyo wa xaqinaa inaga xaqeennaba kaasi waa ficilkii rasuulka aliqraar rasuulku haddii shay agtiisa lagu sameeyo shaygaa agtiisa lagu sameeyeyna iqraar uu kula yimaado una rasuulku ka hadal iyo haddii rasuulka xilligiisa shay la sameeyo walow majliskiisiiba laguma samayn shaygaana rasuulku uu maqlo uu rasuulku inkiri waayo muxuu iqraarkaasi noqoni wa iqraaru saaxibi shariica shareecada ka u saaxiibkaa iqraarkiisu wa iqraaru saaxibi shariica شريعة كأو صاحبك إقرار كيسو على القول قولك أو إقرار كسميه ورسولك اكتسال لقو هذا لي هذا الكي ما إنكرين هو يسوع قول صاحب الشريعة وشريعة كأو صاحبك هذا الكيسيون هذه رسولك اكتس صلى الله عليه وسلم قول اكتس لقو لي ماد رسولك اكتس قول لقو سميه رسولكنا قولك كما هذا رسولك قولك سيو كلمة لقصو قاضية وإقرار صاحب الشريعة shareecada ka u saaxiibkaa iqraarkiisa cala alqowli qowlka uu qiro huwa qowlu saaxibi shariica waa shareecada ka u saaxiibkaa qowlkiisiiyo kaluun wa iqraaruhu iqraarkiisa cala alficli ficilka uu qiro haddii rasuulka agtiisa wax lagu sameeyo uu inkiri waayena waa ka ficlihi ficilkiisa oo kaluun wamaa fucila ka la sameeyey fii waqtihi waqtigiisa fii hayri majlisihi goobtiisii meelan ahayn oo wa calima bihi rasuulku uu ogaaday oo walam yunkirhu uuna inkirin فحكمه حكم كيسو حكم ما واكي حكم كيسا فعيل لغو سميه في مجلسه مجلس كيسو كلون معها دبا اقرارك رسولك فعلك اقرارك وكو سميه كميدا نبي محمد صلى الله عليه وسلم مساجد كو سوغلي مالين nimankii xabashidu iyagoo ku ciyaaraya masaajidka waa xadiidka ay caaisha soo saartay ee bukhaariga iyo muslimka ku qoran iyagoo ku ciyaaraya warmahoogii iyo eebooyinkoogiibay ku ciyaarayeen xabashidu ayuu rasuulku sala allahu alay wasalam masaajidka soo rasuulka intay caaishi isku toosisay oo rasuulka ay ku dabagabatay ayuu ayay halkaa ka daawanaysay caaisha rasuulka waan eegayey bay tiro rasuulku wuu qarinayey oo caaisha ayuu qarinayey mana dhibsanin welibana intii ay doonaysay inay daawataba halkii ayay ka daawanaysay haddaba ficilkaa ciyaarta ah ee masaajidka dhexdiisa ay nimankaa xabashidu ku sameeyeen waxa la ogaaday ee rasuulku intuu arkay uu inkiri waayey diinta wax ku banaan inuu yahay ayaa la ogaaday oo waa waa shay uu iqraar ku sameeyo waa qowlu saaxibi shariica ama ficlu saaxibi shariica un baa laga soo qaadaya ficlu saaxibi shariica un baa laga soo qaadaya rasuulka sala allahu calayhi wasalam xadiidka tirmidiga ku qoran wuxuu qiray nin qays ibnu cumar la odhan jiray oo laba ragcadood oo subax ah tukanaya ayuu arkay salaada kadib labada ragcadood ee ragcatulfajirku sow salaada kama horeeyaan nin buu arkay salaada subax kadib laba ragcadood tukanaya markii uu weydiiyeyna wuxuu sheegay inuuna tukanin labadii ragcadood ee subaxda ka horreeyey rasuulku kolkaa wuu ka aamusay waa iqraar hadii aad salaada ka habsaanto oo salaada subax labadii ragcadood ee ka horreyn jiray adan tukanin salaada kadib baad tukan kartaa waana xadiidkan aad ka qaadanaysaa qays ibnu cumar xadiidkiisa ayaad ka soo qaadanaysaa iqraarka rasuulkuna saasuu noqonaya wa iqraaru saaxibi shariica shareecada ka u saaxiibkaa iqraarkiisu cala alqowli qowlka uu iqraar ku sameeyo qowlka waxaa iqraar loogu sameeyey abaabakar qofku qofkuu dilo abi bakr radia allahu tacaala canhu xadiidka bukhaariga iyo muslimka ku qoran qofku qofkuu dilo salabkiisa isagaa iska leh furashadiisa isagaa iska leh haddii dagaal muslimiin iyo gaala ay wada gasho kan muslimkii ninka uu arkay isagu dilay isagaa furanaya oo wixiisa isaga qaadanaya gaar buu qaadanaya ila waa garanaya inuu gacantiisii ku dilay laakiin qofka gaalka ee halkaa isagoo meyda laga helo hantida iyo hubka uu sito waa qaniimo oo isaga qaniima loo yaqaanaa laakiin kaad gaar u disho salabkiisa furashadiisa ka dilay ee garanaya og ayaa iska qaadanaya abi bakr radiyallahu anhu wuxuu siiyey qatiilka ka qaatilka uu ayuu siiyey wixii uu sitay rasuulku markuu ogaadayna arrinkii kama hadal rasuulku waa iqraar qowl saaxibi shariica weeye wa iqraaru saaxibi shariica shareecada ka u saaxiibkaa ah iqraarkiisa cala alqowli qowlka uu iqraar ugu sameeyo hadalku huwa qowlu saaxibi shariica waa shareecada ka u saaxiibkaa ah qowlkiisiiyo kaluun wa iqraaruhu iqraarkiisa cala alficli ficil uu ku sameeyaana waa ka ficlihi ficilkiisaoo kaluun haddii ficil lagu sameeyo ficilkaa u iqraar kula yimid waa ficil rasuulku sameeyo o kalun baa laga fii waqtihi rasuulka waqtigiisa fii kayri majlisihi meeshiisa meelaan ahaynna lagu sameeyey majliskiisi meelaan ahayn oo wa calima bihi uu ogaado walam yumkinhu rasuulkuna una inkirin fa xukmuhu xukunkiisu xukmu maa fucila waa mid lagu sameeyey fii majlisihi majliskiisii oo kaluun kaa majliskiisa lagu sameeyey unbuu la xukun noqonaya in sha allahu tacaala cashirkeenni halkaa ayuu inoogu joogayaa wallaahu subxaanahu tacaala aclaa waclam